bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afعaali الcibaad lلإmaam abi cabdالlahi الbخariي raximah اllahu taعaalى qala الإmam الbخariyu raximah اllah wyudkru عan أنس bni maliki وغayrih min ahli اlcilmi qaluu fii qowlihi rabbika lanas'lanahum ajmaciin cama kanuu yacmaluun inahu laa ilaaha ila allah wuxuu yidhi wayudkaru halkan wuxuu ka bilaabayaa adilada ku soo aroortay acmaasha in addoonka loo nisbaynayo allana uu addoonka iyo acmaashiisaba isaga uu abuuray uu sameeyey wax ka midana qaacida ahaan waa usoo faahfaahinay hadda adiladii buu halkan ka bilaabayaa marka qaala wuxuu yidhi wayudkaru can anas bni maalikin waxaa laga sheegayaa iyo wagayrihi min ahli اlcilmi qaaluu waxay yidhaahdeen fii qowlihi fawarabbika lanas'alanahum ajmaciin camaa kaanuu yacmaluun rabbigaa baan ku dhaartaye waan yacni su-aalaynaa dhammaantood wixii ay samay jireen inahu laa ilaaha ila allah camaa kaanuu yacmaluunada maxay tahay waa laa ilaaha ila allah marka meeshaa wuxuu ka rabaa laa ilaaha ila allaahuda ay dhahayaan waa camal iyaga xaggooda ka imaanayo iyagu ay samaynayaan waay wa qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi watilka aljannatu alatii uurihtumuuha bima kuntum tacmaluun wa qaala wuxuu yidhi limidli hada falyacmal alcaamiluun wa qaala wuxuu alla yidhi jazaa'an bima kaanuu yacmaluun saddexdaa aayadoodna waa ogaha ogahay saddexdan aayadoodna macnahaas unbuu tilmaamayaa oo oh, jannadu waxay ku dhaxleen buu alla leeyahay wixii iyagu ay sameey jireen camalka waxaa loo nisbeeyey iyagaa loo nisbeeyey ee allah samaynaya camalka lama dhihin nisbada marka alle uu ku leeyahay waa maxay camalkooda annahu khaaliquhu waa kan abuuray waa isaga alle limidli hada falyacmal ilcaamiluunna camalka waxa samaynaya wasfiga looga dhigaya tilmaanta iyaga waaye ayb qaala waxadahanaa abulyamaan qaala xadahanaa shucaybu can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata qaala su'ila الnabiyu sal ll ly slama nebiga waxaa la su-aalay ayu lacmaali afdal acmaasha tee oo u fadli badan qaala iimaanun biاllahi wa jihaadun fii sabiilihi macalushaahidka waxay tahay jihaadkii iyo iimaankiiba camalaa laga dhigay waxaana camal ay u yihiin addoonka waxaa samaynaya waa addoonka leanna dee ilaahay eh, addoonka addoonka allow rumaynayaa aakhirow rumaynayaa jihaad buu la imaanayaa waa camalkiisa ah waay marka addoonka uu leeyahay qala xadaثna أxmed bnu yunus wahuwa اlyarbuuciyu wamusa bnu ismaaciil wahuwa abu slmةa alminqariyu qala xadaثna ibrahim bnu sacdi wahuwa اlmadaniyu qala xadaثna bnu shihaabi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama su'ila ayu lacmaali afضل ayaa la su-aalay qaala iimaanu biاllahi warasuulihi qiila ثuma maada ayaa la yidhi qala jihaad fi sabiili اllahi qiila ثuma maada qala xaju mabruur qala xadaثna cabdالcaزiiz bn cabdالlahi wahuwa اlأweysiyu qala xadaثna ibrahim can ibni shihaab can saciidi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slam mihlahu qala xadaثna yaxya bnu qazacata wahuwa yaxya bnu qazacata alqurashiyu اlmakiyu اlmuؤdib maqbul min alcaashira qala xadaثna hishaamu wa hishaamu bnu abi cabdillaahi sanbar addastuwaa'iy qaala akhbaranaa macmaru wa huwa bnu rashid abu curwa can الzuhriyi can ibni اlmusayb can abi hurayrata qaala jaءa rajulu ilى الnabiy sal ly slama nin baa nebiga u yimid faqaala ya nabiy allah ayu lacmaali afdal acmaasha tee oho u fadli badan acmaasha uu su-aalayaa waa teena waa tan dadku ay qabtaan qaala wuxuu yidhi iimaanu biاllahi ilى aakhirihi milahu ayb qaala xadaثna mxamed bnu cubayd اllahi wahuwa mxamed bnu cubayd اllahi bni mxamed bni zayd almadaniy abu haabit mawlى ali cuثman hiqat min alcaashira qala xadaثna cmar bnu طalxata wa huwa cmar bnu طalxata bni calqmta bni waqaas allaythiy صaduq min الsaaبcة can mحamed bni cmri wa huwa mxamed bnu cmr bni calqmة can abi slmة wa huwa ibn cabdالرaحman bni cawf أxad الfuqahaaءi الsabcة calى ra'yin can abi hurayrata qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allah ayu lacmaali afdalu aw khayrun acmaasha tee oo u fadli badan ama u khayr badan qaala iimaanu biاllahi warasuulihi qala xadahanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahidiyu qala xadahanaa abanu wa abanu bnu yaziid alcaطaar ayb hiqat lahu afraad qala xadahanaa yaxya wa huwa yaxya bnu abi kahiir aلطaa'iyu اlyamaamiyu can abi jacfarin abu jacfar alanصari almadani almuadin abu jacfar almuadin ayaa la idhaha ayb can abi hurayrata ana الnabiya sal ll ly slama kana yaquulu wuxuu dhihi jiray nebiga afdalu lacmaali cinda allahi iimaanun laa shaka fiihi acmaal ilaahay agtiisa waxaa ugu fadli badan iimaan aan shaki dhexdiisa ku sugnayn wa gaswun iyo duulaan ilaahay jidkiisa loo duulo laa guluula khiyaano fiihi dhexdiisa aynan ahayn yacnii jihaad ama duulaan khiyaana aynan dhexdiisa ku jirin wa xajun mabruurun iyo xaj lagu baarinimo falay axaadiidtan oo dhan marka dalaaladeedu waa un hal meel halkaa meelna waxay tahay acmaal baa nebiga dadku ay weydiinayaan ay sameeyaan tee u fiican markaasuu nebiguna sheegaa sal ll ly slam marka macnuhuna wuxuu yahay acmaashaani waxa samaynaya waa dadka mar haddii marka iyaga acmaashooda ay tahay khayrna iyo thawaab ay ku kasbanayaan hadhow idan marka waa acmaal iyaga tilmaan u noqonaysa oo ismiga ismi faacil ama wasfi looga ishtiqaaqayo weeyaan mar hadday acmaashu sidaa tahay bani aad dadka ay yihiin kuwa qabanayana idan waxa camalka samaynayo waa qofka ilaahayna khaaliq waa isaga qofka camalka samaynayo iyo waxa uu sameeyayo ficilka uu la imaanayo iyo waxa uu samaynayaba allah ahaysiinayo abuurayo marka labadaas marna isaga kaa kala darmin oo addoonkuna camalka uu samaynayo nisba waxbuu ku leeyahay waxa uu ku leeyahay waa maxay huwa alfaacilu faacilku waa addoonka ilaahay baa marka ficilkan samaynaya ma la dhahayo inay sidaa tahayna waxaa ku tusayo wasfiga alla loogama ishtiqaaqayo waxaa looga ishtiqaaqayaa addoonka masalan salaad baad tukanaysaa musalli yaa la dhahaana addoonkaa la dhahaa ilaahay lama dhaho musalli saajid raakic addoonka ah ee ilaahay subxaanahu watacaala waa saajid waa raakic ma la dhahayo maxaa yeelay alcabdu huwa alfaacilu addoonka ayaa ficilkan samaynaya isaguna ku qumaa ficilka marka wasfi in looga ishtiqaaqaa sax waayo marka ay timaado laakiin yaa khaaliq ah khaaliqu e, alcown ama ha noqdo khaaliqu e, e, yani annaas waa khaaliqu afcaalihim yaa ah marka la yidhaha allah subxaanahu watacaala marka ilaahay marka waa khaaliq isaga oo camalkaani addoonka ficilkan addoonka uu samaynayo khaaliqiisu waayo waa allah ayaa la dhahayaa faacilkiisuna yaa waayo waa addoonka marka khaaliq iyo faacil in la kala fahma waa daruuri ayb intaana waxbuu uga socdaa axaadiidan aadka u tirada badan uu keenayo qaala xadaanaa muusa qaala xadahanaa abanu milahu qala xadaثna ibrahim bn اlmundir wahuwa alxizaamiyu اlmadaniyu qala xadaثna mucaad bnu hishaam waa mucaad bnu hishaam bn abi cabdillaahi qala xadaثna abi waa hishaam bn abi cabdillahi dastuwaa-i can yaxya wa huwa yaxya bnu abi kahiir qala xadaثanii abu jacfar anahu samca aba hurayra anahu ayaa lasoo qadaraa meeshaas ayb qala xadaثanii abu jacfarin samca aba hurayra ay anahu samca aba hurayra anahuda marka sida qaalada aan loo akrinin sanadka dhexdiisa ayaa anahudana aan waxaan ujeedaa qaalada sida loo akriyo laakiin aan loo qoraynin ayaa anahudana aan loo qoraynin loona akrina ayb anahu samica abaa hurayrata qaala samictu rasuula اllahi sal ly slama yaquulu afdal اlacmaali cinda allahi iimaanu laa shaka fiihi midlahu qala xadaثna muسى بن ismاعيil qala xadaثna khليfaة بن غاlب whuwa allaythiyu abu ghalib albasriyu saduqu min asaabica qala xadahanaa saciidu اlmaqburiy can abi hurayrata qaala su-ila rasuulu llahi sal l slam ayu lacmaali afdal qala iimaanu biاllahi wajihaadu fi sabiilih qala xadahanaa cabdullahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu aljucfiyu qala xadahanaa abu caamir wa huwa abu caamir cabdulmalik bnu camrin alcaqadiy abu caamir alcaqadiy albasriy waa macruuf qala xadaثna khalifaة bnu ghalib can saciid bni abi saciidin almaqburiy can abihi can abi hurayrata qaala ata nabiya slى اllahu عalayhi waslm rajulu nebiga nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu lacmaali afdal acmaasha tee ahoo yacni u fadli badan qaala wuxuu yidhi iimaanu biاllahi alla oo la rumeeyo wa jihaadun fii sabiilihi qaala xadaثna cubayd llahi bnu muusa wahuwa baadaam qaala xadaثna hishaam bnu curwa cubayd llahi bnu muusa marka shuyuukhda waa weyn oo bukhaari wa mararka qaarna waasidoo uga wariyaa qala xadaثna hishaam bnu curwata can abihi can abi muraawix ayb abu muraawix algifaariy wayuqaalu allayhiyu اlmadaniyu qiila lahu suxba haddii kalena waa hiqo can abi darin qaala sa'altu nabiya sal l slam nabigaan su-aalay ayu lacmaali afdal qaala iimaanu biاllahi wa jihaadu fii sabiilih qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr yaxya bnu cabdillahi bni bukayr isaga marka waa hiqo laakiin xadiiduhu can malik fiihi shay haddana marka badanaa saxiixa bukhaari badanaa leyth ayuu uga wariyaa isagoo leyth ka warinayu keenaa haddana hadda leyth buu ka warinaa lafteeda qaala xadaثanii اleythu can abi jacfarin qaala xadaثanii curwatu can abi muraawix can abi darin anahu sa'la الnabiya sal ll ly slam ayu lacmaali khayr qaala iimaanu biاllahi wa jihaadu fi sabiilih qala xadaثna mxamed bnu صbaax wahuwa اlbazaaz addulaabiyu abu jacfar albaqdaadiyu hiqat xaafid qala xadaثna اlwaliid uraahu bnu abi thawr alwaliid bn cabdillaahi bn abi thawr alkuufiyu waqad yunsabu ilaa jaddihi daciifun min athaamina dacfi baa ku jira ninkan qaala moxamed bnu yuusuf ashaku minii ayb uraahudaas qaala moxamed bnu yuusuf ashaku minii shakiga ani xaggaygu ka ahaaday can cabdilmelik huwa bnu cumayr weeyaan cabdilmeliga can muusa bni طalxata wa huwa muusa bnu طalxata bni cubaydillahi الtaymiy abu ciisa almadaniy hiqat jaliil can caaishata umi اlmu'miniina qaalat waxay tihi jaءa rajulu ilى الnabiyi sal ly slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu lacmaali afضل acmaasha tee ohu fadli badan qaala iimaanu biاllahi wajihaadu fi sabiili اllahi waxaju mabruur qala xadaثna mxamed bn cabdالraxim wahuwa اlmulaqb bsaaciqة qala xadaثna sacيid bnu sulayman qala xadaثna yزيid bnu caطاء wahuwa yزيid bnu caطاء alyashkuriyu abu khalid alwasitiyu sayid abi cawaanة alwadax layin اlxadiid qaala xadaثna mucaawiyaة bnu isxaaq ninkana marka abulأzhar ayaa layraa ibnu xajar wuxuu yihi saduuq rubama wahim qaarna way towhiiqiyeen can caaئishaةa binti طalxata can caaئishaةa umi اlmuؤminiina أnaha qaalat su'ila الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm nabigaa la su-aalay ayu lacmaali afضل qaala aliimaanu biاllahi wa qatlun fii sabiilihi ilaahay oo la rumeeyo iyo qofka oo lagu dilo ilaahay jidkiisa wa xaju mabruur iyo xaj mabruur oo loo baarinimo falay ayb xadiidkii caaishow meelaha uga baxay marka xadiidu shifaa ayuu gelayaa hadda marka qaala xadaثna moxamed bnu saciid wa huwa moxamed bnu saciid bni sulayman alkuufiyu abu jacfar alasfahaniyu yulaqbu bxamdan hiqat habt min alcaashira qaala akhbarana cabiidaة bnu xumaydin wahuwa abu cabdالraxman alxadaa saduuq naxwiy rubama akhطأ can cabdilmalik bni cumayr can cuhmaana bni abi xahmata cuhmaan bnu abi xahma waa cuhmaan bnu sulaymaan almadani maqbulu min athalitha ayb can jaddatihi ashifa ashifa bint cabdillaahi bni cabdi alcadawiya alqurashiya weeyaan waa saxaabiyad oo axaadiid leh qabla alhijra ayay islaantay wa kaanat min almuhaajiraati aluwal waxayna ka mid ahayd baa la yidhi kaanat min cuqalaa'i الnisaa wafudalaa'ihina ayb haweeneydan marka cumar waxaa la wariyaa inuu u dhiibay suuqa yani howlo suuqa iyo ku tacalluqo ayuu cumar u dhiibay isaabada iyo kutubaha saxaabada iyo sidaasay taraajimtooda tilmaanta sidaasay tilmaamaan waxayna yidhaahdaan waa haweeneyda keliya oo sidaas la yeelayba ayb waayahay marka qaalat waxay tihi samictu الnabiya slى اllahu عalayhi wasalam nabigaan maqlay wasa'alahu rajulu walxaal qad sa'alahu rajulu iyadoo uu qof su-aalay ayu اlcamali afضل qaala iimaanu biاllahi wajihaad waxaju mabruur xadiid cubaadu haddana gelaya qaala xadaثna diraaru bnu surad qala xadaثna cabdullahi bnu wahbi can muusa bni culay bni rabax can abiihi can junaadata bni abi umaya wa junaadatu bnu abi umaya alasdiyu zahraaniyu wayuqaalu addowsiyu abu cabdillaahi ayb mukhtalafun fi suxbatihi ayb can cubaadata bni الsaamit qaala su'ila الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm ayu اlacmaali afضل qala iimaanu biاllahi watasdiiq birasuulihi wajihaad fi sabiilih wa qaala cubayd bnu cumayr can cabdillaahi bni xubshiy cubayd bnu cumayr marka abu caasim almakiyu waqtigii nebigaa la dhalay muslim sidaasuu yidhi kibaaru taabiciin baa lagu tiriyey wa kaana qaasa ahli maka wa kaana qaasa ahli maka ninkaa dadka wacdiye u ahaan jiray qaas curfiga salafka qofka qof dadka wacdiyaa la dhahaa markaa dadka u wacdin jiray ninkaa ibnu cumar baa aad wacdigiisa u dhagaysan jiray weliba aad bauna ugu saamoobi jiray ayb can cabdillaahi bni xubshiy waa saxaabi cabdullahi bni xubshiy yuknaa abaa qutayla ayaa la yihaha can الnabiy sal ll ly slama qaala afضل اlأcmaali iimaanu laa shaka fiihi wa qala alcalaaء bnu cabdiljabaar qala xadaثna suwayd abu xaatim qala xadaثnii cayaash bnu cabaas can اlxaariث bni yaziida can culay bni rabax can junaadata bni abi umayata can cubaadata bni saamit anahu samica الnabiya sal ly slama su'ila ayu lacmaali afضل qala iimaanu biاllahi watasdiiq bkitaabi ayb intaas marka axaadiidtaa faraha badan wuxuu u keenayaa waxay tahay inuu kuu tilmaamo camalka dadku ay samaynayaan iyagu camal u yahay waana makhluuq camalkooda laakiin ficilkoodu waa makhluuq hadhow wuxuu ku kala saari doonaa ficilka iyo mafcuulka oo wuxuu dhihi doonaa alficlu hayru lmafcuul hadhow markaa masaladii uu ku jiray buu kusoo noqonayaayo qiraa'adu waa ficil soo maha qiraa'ada marka alqiraa'atu waa ficlu lcabdi waalmaqru'u kalaamullahi ujeedka uu rabo inta saas xadiidan faraha badan u keenay hadda wuxuu gelayaa marka qiraa'ada lafteeda in camal ay tahay qiraa'adii lafteeda inay camal noqon karto rabaa inuu kuu sheego qaala abuu cabdillaahi imaamu lbukhaari weeyaane fajacala annabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ka dhigay aliimaana iyo waltasdiiqa iyo waljihaada iyo walkhayra camalan camal buu nebigu ka dhigay wa qaala nabiyu sal ll slam nebigu wuxuu yidhi yakhruju qowmun qolaa soo bixi doonto taxqiruuna acmaalakum acmaashiinaad xaqiraysaan oo waa idinla yaraanaysaa maca acmaalihim acmaashooda marka loo barbar dhigo yaqra'uuna alqur'aana camalkooda waa maxay kuwaasina qur-aankay aqrinayaan fabayana wuxuu caddeeyey anna qiraa'ata alqur'aani qur-aanka aqrintiisa hiya alcamalu inay tahay fiqhiga feeri marka imaamu lbukhaari ku jiran xadiidtan buu rabaa inuu wax ka soo bixiyo marka markii hore si guud buu acmaasha uga hadlay haddana wuxuu soo gelayaa qiraa'ada lafteeda inayba camal tahay buu hadda sheega wuxuu leeyahay marka khawaarijta markuu nebigu ka hadlayay sal l slam wuxuu yidhi qoom ayaa soo baxayo acmaashiina waa idinla yaraanaysaa acmaashooda marka loo fiiriyo acmaashoodii maxaa ka mida marka yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan idan markaa aqrintoodii waxaa laga dhigay camal ayaga ay leeyihiin ayaa laga dhigay aqrinta hadhow marka alqiraa'atu hayru lmaqru'i alqiraa'atu hayru lmaqru' watilaawatu hayru lmatluw ayb qala xadaثna cabdالlahi bnu maslma wahuwa alqacnabiyu can maliki can yaxya bni saciidi wahuwa yaxya bnu saciidin alanصariy can mxamed bni ibrahim wahuwa taymiy can abi salamta bni cabdiraxman can abi saciidin qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu yakruju fiikum qowm dhexdiina qolaa sooba ku soo baxayso taxqiruuna salaatakum salaadiina ad xaqiraysaan maca salaatihim wa acmaalakum acmaashiina ad yaraysanaysaan maca acmaalihim marka acmaashooda loo eego yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan laa yujaawizu xanaajirahum kalxamahooda ma gudbayo ma dhaafayo qalbigii ma aadaayo yamruquuna min addiini diinka ayay ka siibanayaan kamaa yamruqu sahmu yacnii leebka sida uu uga siibto min alramiyati ugaarta la ganay sida leebka uu uga siibto ramiyada marka waa almarmiyatu waa midda wax lagu ganay oo ugaarta lafteeda loo jeedaa marka leebka uu ku dhaco waa galayaa waa gelaya xagga kale uga dhexbaxa bacdi riwaayaat waxay tilmaamayaanba yacni in dhiigga uu kasoo hormarayo leebkaa ka hormarayaba dhiigga oo dhiiggu intuusan imaanin waxaaba ka baxayba leebkii baa baxayba gamuunkii lagu tuuray maxalushaahidka uu ka rabaa marka waxay tahay wa acmaalakum maca acmaalihim yaqra'uuna alqur'aana taasaa lagu fasiray marka qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf wahuwa الtinisiyu qala akhbarana maliku bhada qala xadaثna rawx bnu cabdilmu'min qala xadaثna yaziid bnu zurayc qala xadaثna saciid wahuwa bnu abi caruba can qataadata aayaddan u fasira wajacaluu lahu min cibaadihi juz-a waxay alla addoommadiisa uga yeeleen way ka ictiqaadiyeenay uga u yeeleen jus-an qeyb oo cibaadadii ah cibaadadii isagu uu lahaa bay addoommadiisa qayb uga qoondeeyeen oy ka siiyeen ayb marka waxa ay samaynayaan waa maxay jacligaas iyo qoondayntaas waa maxay almalaa'ikatu banaatullaahi inay dhahayaan hadalkaas yaa iskaleho loo nisbeeyey ayaga wajacaluu ayaa la yidhi wajacaluu lahu min cibaadihi juz-a ayb ay cadlan wax isaga la-eg ayay markaa u sameeyeen ayb marka muraad lbukhaari aayadda uu ka leeyahay waxay tahay mushrikiinta warka ay dhahayaan itakada araxmaanu waladan ama ina almalaa'ikata banaatullaahi iyo ay leeyihiin waa ficil iyaga afcaashooda ka mid ah malaa'igtuna waa addoomo alleh iyo khalqi alla ah. saa darteed marka alla wuxuu ka tilmaamay jacli inay tahay jacligaa marka yaa faacil u oo samaynaya iyaga jacaluuna markaa de waxaa weeyaan ictiqaadka iyaga ay ictiqaadiyeen iyo ayaa markaa ictiqaadka iyaga ma dhaafsiisna iyaga iskale marka qaala xamaad bnu zayd man qaala qofkii yidhaahdo ina kalaama alcibaadi addoommada hadalkooda laysa bikhalqin makhluuq ma ahan qofka yidhaahdo fa huwa kaafirun waa gaal buu yidhi wuxuu leeyahy imaamu lbukhaari marka meeshan qofkii yidhaahdo man qaala ina kalaama alcibaadi addoommada warkooda iyo hadalkooda laysa bikhalqin ay laysa bimakhluuqin makhluuq ma aha qofkii sidaa yidhaahdo fa huwa kaafirun sababtuu gaal u yahay waa maxayna laba khaaliq buu sugaa khaaliq laba khaaliq buu sugayaayo afcaasha addoommada allah abuuray haddii marka la yidhaha iyaga afcaashooda dad kala abuuray ama si kala alla waxba kuma laha shuqul kuma laha oo abuuris ah haddii sidaa loo dhigo ama sidaas la yidhaahdo meeshaas marka waxaa ka dhalan karto khatar ah laba khaaliq in la sugo waana meesha majuustu ay ku noqotay qadariyadu ay ku noqdeen majuusu haadihi lumma waanan sheegnay qaala abu cabdillaahi imaamu اlbukhaari wuxuu yidhi wa min adaliili waxyaabaha daliilka u ah daliilka waxaa ka mid a ah calaa ana allaaha u daliil ah alle in yatakalamu ou hadlayo kayfa shaaa sidou doono inuu u hadlayo wa ana aswaata alcibaadi addoommada codadkooduna mu'allafatun inay yacnii iska iska urursan tahay oo ay e, yacnii majmuuco ay tahay xarfan xarfan xaraf xaraf laysa saarsaaray inay tahay ayb waxaa tusaya buu leeyahay laba shay buu marka tilmaama wa min addaliili calaa ana allaha yatakallamu kayfa shaaa waxaa daliisha u ah inuu alla siduu doono u hadlo taas waa arrin wa anna aswaata alcibaadi addoommada codadkooduna mu'alafatun xarfan xarfan in layskorkor saarsaaray fiiha tatriibu tatriib ou ku jiro yacnii dhaqdhaqaaq iyo yacnii ama ha noqoto dhuuntiisa ama carabka dhaqdhaqaaqiisa ha noqdo ayb walhamz iyo yacnii eh, sawt wallaxni iyo laxan watarjiici celcelin tarjiicu codku markuu isku dhocdhoco waay oo qofku yacni marka uu muduudo kale iyo markuu samaynayo codka aada moodaysid inuu yacnii go-go-ayo haddana uunan go-go-aynin taasoo kale waay waxyaabaha wuxuu leeyahay inay kuwaana ay yihiin ficil addoonka leeyaho makhluuqa allana sida sidau doono inuu u hadlo marka ilaahay waa sawtkiisa basharka sawtkooda waa ka duwan yihi lianna sawtu lbashar tatriib iyo laxni iyo tarjiic iyo waxyaabahaasaa lagu sifeeyey ilaahay sawtkiisana isaga unbaa garanaya kayfiyadiisa waxaa u daliila buu leeyahay kaa daliilkiisa waxaa ka mid a ah xadiid umi salamata zawji nabiy sal ly slama qaala wuxuu yihi imaamu lbukhaari marka xadaanaa cabdullahi bnu salix wayaxya bnu bukayr qaala xadaana allaythu can ibni abi mulaykata can yacla bni mamlak anahu sa'la uma salamata zawja nabiy sal ly slam ayuu su-aalay can qiraa'ati nabiy sal ly slam wa salaatihi nebiga qiraa'adiisa iyo salaadiisa faqaalat waxay tihi maa lakum wasalaatuhu oo maxaa iska kiin galay idinka iyo salaadda nebiga yani waxay ka wadaa salaadda nebiga oo kale maad samayn kartaan kaana yusallii waa tukanayay uma yanaamu waa seexanayay qadra maa sallaa intuu tukaday oo kale uma yusallii waa tukanayay qadra maa naama intuu seexday oo kale uma yanaamu waa hurdayay qadra maa sallaa intuu tukaday oo kale xata subx wanacatat qiraa'atahu waxay sifaysay nebiga qiraa'adiisa idaa qiraa'atuhu xarfan xarfan weeyaan yani xarfan xarfan waa muratala marka waa qira'a oo muratal ah marka fiiri umu salama waxay sifaysay qiraa'adii nebiga hadalka alle sida ilaahay qur-aanka ugu hadlo yani sawtka alle lianna allaha yatakalamu bisawtin baan dhahnay miyay sifaynaysaa hadda iyada umu salama maya waxay sifaynaysaa waa codkii nebiga sal ll l amaa kan alla subxaanahu wa tacaala ee maba shabaha midka basharka naah waxaana kutusaya aayaddii suuratu saba aan soo marnay ahayd marka uu ilaahay subxaanahu watacaala waxyiga uu ku hadlaayo malaa'igtu inay markaasi yacni waxaa daboolaya argagax xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum argagixii marka laga qaado ayay dhahayaan rabbi muxuu yidhi qaarkood baa qaarka kale ku dhahaya qaaluu alxaqa wa huwa alcaliyu alkabiir ee qofku markuu akrinayo qur-aankuna sidaasoo kale ma aha marka adiga sawdkaaga iyo qiraa'adaadu waa makhluuqa shayga aada akrinaysa laakiin ilaahay baa ku hadlay isagu marka waa hadalkii ilaahay allah ku hadlay see ugu hadlay si isaga uu garanayo ugu hadlay alla taasuu marka aada ugu dadaalayo aad u bayaaninaya bukhaari ayib qaala xadahanaa qu lidalika sawdka waxau dhihi doonaa waxaa la yidhaahdaa mararka qaar qofkaa sawdkiis waa waa waa cod hoose cod kore sawdkiisu waa fiican yahay sawdkiisu waa xun yahay ayaa la dhahayaa marna qur-aanka ma isbedelayo marka qur-aankaa xun ma la dhahayo marnaba idan marka shayga lagu la aqrinaayana waa shay waa kalaamullaahi qofka aqrinaya ficilkiisa iyo aqrintiisa iyo sawdkiisu iyana waa qofkay u qalmaan oo waa makhluuq yahay qala xadaثna qtaybة qala xadaثnي الlayث عan cabdالlahi bni cubayd الlahi bni abi mulaykata bhada qala xadaثna mحamed bn mqatil qala aخbarana cabdالlahi wahuwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa xamaad bnu slma can cimrana bni cabdillaahi huwa alkhuzaaciyu albasriyu waqad yunsabu lijadihi saduuqu min asaadisa qaala sallaa bina rajulu fi masjidi اlmadinati nin baa masaajidka madiina nagu tujiyey fii shahri ramadaan bishii ramadaan fajaa'a bitilka alhanaati fa wuxuu la yimid bitilka alhanaati waxyaaba markaa cusub oo isaga markaa uu la imaanaya waa alumuur alxaaditha ayaa loo jeedaa hadda marka wuxuu ujeedaa umuur oo mustaqraba ah wax aanan hore u aqoonin oo aan qariibsanay buu la yimid waaye macnaha yacnii wuxuu ujeedaa marka yuqaribu qur-aanka ayuu wuxuu ku akrinayaa laxan iyo tatriib fa ankara dalika alqaasimu bnu muxamed arrintaa qaasim ibnu moxamed waa ku inkiray wa qaala wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala allah wuxuu dhahayaa wainahu lakitaabun casiiz laa yaأtiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid waxa uu inkirayaa marka waa maxa qur-aanka ma uu inkirayaa maya ficilkiisa waay waxu inkiraya marka qala xadaثna ismaaعiil huwa bnu abi uways qala xadaثanii maliku can cabdالرaحman bni cabdillahi bni cabdالرaحman bni abi sacصacta can abihi anahu ahbarahu ana aba saciidin ana aba saciidin اlkhudriya qaala lahu wuxuu ku yidhi inii araaka waxaan ku arkayaa tuxibu اlganma wاlbaadiyata inaad jeceshahay ariga iyo baadiyaha faidaa kunta fii hanamika arigaaga dhexdiisa haddaad tahay wa baadiyatika iyo baadiyahaaga dhexdiisa fa adanta lisalaati salaadda aada u adimaysid farfac sawtaka codkaaga kor u qaad binnidaa'i ugu qaad farfac sawtaka sawtka yaa loo nisbeeyey marka isaga codkaaga kor ugu qaad aadaankana dee allahu akbar baa ku jirto waxaa ku jira laa ilaha illa allahu baa ku jirto qur-aan ah haddana isaga marka sawtkan maadaama uu ku dhawaaqa uu ku dhawaaqayo isagaa loo ayaa loo nisbeeyey farfac sawtaka biاnnidaa fainahu shanigu wuxuu yahay laa yasmacu madaa sawti اlmu'adini mu'adinka codkiisa gaayadiisa ma maqlo jinun jini walaa insun insi ilaa shahida lahu waa u markhaati furaya yowma alqiyaama qaala abu saciid samictuhu min rasuuli اllahi sal l l slam maxalushaahidka waa sawtka isaga loo nisbeeyey marka sawdkan addoonkaa loo nisbeeyey isagaa iska leh waana makhluuq maadaama isaguba makhluuq yahay amaa sawt ullaahi tacaala makhluuq maaha sifo ilaahay leeyahay e waxaana ku tusaya sawdka alle nin dhow iyo nin dheerba waa wada maqlayaan adiga sawdkaagana nin dhow iyo nin dheerba ma wada maqli karaan isku si uma maqli karaan qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf qala akbarana malik bhada qala xadaثna aadamu wahuwa bnu abi iyaas qala xadaثna shucbaةu qala xadaثna musa bnu abi cuثman wahuwa اlmadaniy اlkufiyu ayb abu xaatim wuxuu yihi kufiyu shaykun aa nooc taskiye marka ah saduuq saas oo kale u dhiganto ibnu xajarse maqbuul buu ayuu ku warka culimada wuxuu kusoo koobay ninkan inuu maqbuul yahay yacni cinda almutaabaca wailaa falayinu اlxadiid qaala samictu abaa yaxya wahuwa abu yaxya almakiyu samcaan alaslamiyu can abi hurayrata qaala samictu nabiya sal l slama yaquulu nabigaan maqlay oo dhahayo yakfiru اllahu lilmu'adini allah wuxuu u dhaafayaa mu'adinka madda sawtihi codkiisa meesha uu jiidmo ilaa uu meesha meesha codkiisu sii jiidmo ayaa loo dembi dhaafa qaala xadahanaa sulaymaan qaala xadahanaa shucbatu bihada ayb qaala xadahanaa abulwaliid qaala xadahanaa shucbatu can muusa bni abi cuhmaana qaala samictu abaa yaxyaa qaala samictu abaa hurayrata can الnabiy sal ly slama almu'adinu yugfaru lahu madda sawtihi qaala xadahanaa xafsu bnu cumar qala xadaثna shucbaة qala anba'nii musa qala samictu abaa yaxya bhada halkan ha jooga hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed